بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mowduucan ku saabsan ilaalinta midnimada ummadda waxa wax laga naxo u eeg caalam alislaami maanta sida uu egyahay iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamayo ummadda muslimiintii inay tahay umma waaxida keliya ummad wada jirta diin qura wada rumaysan rabbi qura leh rasuul keliya loo soo diray qiblo qura u wada jeesata sharci qura wada aaminsan qaab qura u wada cibaadaysata waxa bini aadam ururiya ee mideeya oo dhan iyadoo leh iyadoo taariikh iyo diin iyo luqo iyo masaalix mushtaraka leh waxyaabaha bini aadamku uu raadcaynayo inuu ku midoobo dhammaantood iyadoo leh ayay haddana waxay u muuqataa inay aada u kala durugtay oo wakhti hore isticmaar burburiyey kadibna mabaadi' qaldan ay qaadatay kadibna iyadoo dhammi sii burburtay waddan waliba uu hadda sii burburayo maca kuwii hadda thawraadka carabigaa laga sheegayay oo aan qaabka yihiin wax lagu farxo aanu weli ahayn burburkaasi islaamka haystaa waa burbur aan odhan karo waa burbur sida xarka u galay oo dadka badh waxa laga yaabaa inay siyaasiyiinta canaantaan laakiin ma aha siyaasiyiintooda kala jeeda oo kala durkay bal ee culammadooda kala durkay oo durug badani uu dhex yaalla shucub ahaan bay kala durkeen jaaliyaad ahaan bay kala durkeen oo xataa kuwa waddannada jooga markaad ka timaado timaado kuwa halkan jooga burburka xaggaa ka jira mid la midunba xaggana ka jira maxaa laga yaabaa dadku kuwa durugsan bay canaantaan maxay soomaaliya u midoobi weyday maxaa muslimku u midoobi waayey maxaa kani u midoobi waayey waxaana adkaatay xataa muslimiintii dabadda joogtay xataa soomaalida dabada joogta in jaaliyad lagu midayo iyagoo iyagu waxay cunaan iyo waxay cabaanba haysta iyagoo dad xadaaro kale le la nool iyagoo jooga dhul midnimada iyo ay macno samaynayso dhul nidaam iyo wax lagu kala dambeeyo iyuu awoodi kari waayo inuu hal jaaliyada yeesho bale mararka qaarkood wuxuu awoodi kari waayo inay masjidka wadaagaan waxaad arkaysaa yurub iyo north america markaad tagto muslimiin sii kala jajabaysa iyo masaajid sii kala filqamayo sii kala baxaya maxaa qaldan markaa ciwaanka laydhibe wuxuu ahaa ilaalinta midnimada ummadda haddaan midnimadaba joogin maxaa la ilaalin dadku aada bay usii kala durkeen ususkii ama waxyaabihii dadka midayn lahaa ayaan la fahmin walidaalik soomaalidu waxay ku maamaadaa maroodigu ta karta saaran ma arkee ta kale ta saaran buu arkaa waxaa laga yaabaa dadka halka fadhiya inay arkayaan dee maantadan waa ogtiina soomaaliya dagaal baaba ka socda dad soomaaliyeed baa isdilaya tuulooyin iyo magaalooyin iyo gobollo iyo waxna waa u kala googooday dadka halka fadhiya waxaa laga yaabaa inay canaananayaan oo leeyihin waddankii bay kala gooyeen iyagoo iyagu saddex maqaaxiyood kala jaray iyo masaajid yar iyo wax yaroo malcaamada kala googoostay sidaa ogeed mawduucan waxaan u arkayaa in wax weyni qaldan yihin waxbaa qaldan shucuubtan dhammaantood ka qaldamay waxbaa qaldan ku saabsan tarbiyadeennii iyo dhaqankeennii cadowgaa eed badan la saaraya ficlan waa jirtaa dagaalka cadowgu isagu oo cidima diidana oo cadowgu si uu waddanada u gumaysto wuu burburiyaa laakiin dadku iyagoo nool lama burburin karee marka hore waa la takhdiiriyaa yacnii ninka jaraaxa ee hiliblee wax qalaya ama dhakhtarka wax qalaya qofkoo nooloo soo fadhiyo wax dareemaya hadduu qalo dee wuu ka cararayaa loo taakeli maayo laakiin marka hore waa la suuxiyaa marka uu suuxee isdhiibo ayaa la googooyaa fariq tasud qaybi suurtagal maaha intuu gaal iska yimaado ama isticmaar iska yimaado inuu qaybiyaa suurtagal maaha waa inay jirtaa dadkan inuu yahay qaabil lilisticmaar waa inuu yahay qaabil litafaruq dad aqbali kara inay filqamaan oo kala tagaan walidalik afkaar cusub baa lagu beeray caalam alislaami oo qowminimo leh oo wataniyada leh oo qabiil leh oo beliya baas leh afkaar cusub baa lagu beeray oo sharci iyo dhaqan ku saabsan afkaar cusub baa lagu beeray oo nidaam iyo ku saabsan waxa kan tusaale haddaan idin siiyo waagii hore muslimiintii hore marar bay ku dhacday inay dowladnimadoodii qaybsanto oo marar baa waxaa jirta khilaafadii islaamiga ahayd intay kala googoodo saddex dowladoodoo waaweyn matalan sbain iyo dhulkan soko oo dhami ay dowlal umawiya ka talinaysay baqhdaad cabbaasiyiini ka talinayeen masar iyo meelahan dhexe ay haysteen nimankii faatimiyiinta loo odhan jiray laakiin siyaasiyiintaasi waxay arkayeen shacab mida iyo dhul mida inay qaybsadeen amaa shucuubtu may rumaysnayn qadiyadda tan taasi waxay dhacaysay qofka muslimkaa ee maqhrib alcarabi ka tagaa indiyuu minister ka noqon jiray isagoo meel laba ibnu batuuta iyo ibnu khalduun iyo maxay sameeyeen ibnu khalduun xagguu ka yimi masar iyo dhankan buu qaaday minister wax laga noqday ibnu batuuta xagguu ka yimi bariga fog dowla khawaarzimiya iyo agaarkeed iyo dhulkaasaa wax laga noqday yacni shucuubta muslimiintu xuduud may lahayn iyadoo dowlada ay kala yihiin haddana ayuu shacabku wuxuu arkayay dad muslima dhulkana inuu muslim leeyahay muslimkuna inuu mid yahay xad wax la yidhaahda inaanu jirin hadduu xaggaa joogana kaa dowladiisu raacsisna oo maamulkan qoladaasaa lahayd hadduu iskaga yimaado kanuu yimaadona kan dowladiisu raacsiisna laakiin ka shucuub ahaan baariyar ma jirin iminkase shucuubta lafteeda laga dhaadhiciyey waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo kuwa ajanabiga ee waddankeenu soo galay oo waayo waa gaal maraykan iyo mid sacuudiya labaduba adiga ajanabi bay kuu yihiin waa la mid adigu haddaad sacuudiga tagtana adna ajanabi baa tay waa soo raafayaaba macnaheedu waxa weeyaan waxa isbedelay waa wax aada weyn marka la eego caalam alislaami gaalku afkaartan cusub ee reer galbeed iyagaa nationalismkan la yimi ummadda muslimiintii nations may ahaan jirin nationalism waxaa la yidhahdana may aqoonin qowmiyad may aqoonin waxay ahaayeen muslimnimu qofku aidhantatigiisu ahaa inuu muslim yahay meeshuu tagabana shareeca islaam baa lagu dhaqayo may kala gedisanayn laakiin dadkan markii la kala googooyay ayaa gobol waliba wuxuu rabaa inuu dadkiisa ku barbaariyo inay ka gaar yihiin dadka kale markaasaa waxbarashadii iclaamkii wixii oo dhammi waxay ku salaysan yihiin inay qofkan ku beeraan inuu ka duwan yahay kan ku xiga ee muslimka ah gaalku uu googooyay caalamsalaami laakiin xataa si cadaalada ah uma googoyn maxaan cadaalada ah uga jeedaa xataa siday isu raacraaci karayeen uma goynin xuduud wahmiya oo ay weligood iska laalaadaan oo aanay midoobi karin buu u dhiga walidaalika markaad imanka timaado manطaqati saxraa'i اlkubra mauritaniya iyo maqrib iyo algeria dhulbay isku hayaan markaad timaado libiya iyo algeria dhulbay isku hayaan tunis iyo jazaa'ir dhulbay isku hayaan morotaniya iyo mali dhulba isku hayaan morotaniya iyo senegal dhulba isku hayaan jad iyo libiya dhulba isku hayaan masar iyo sudan dhulba isku hayaan masar iyo libiya dhulba isku hayaan sacuudiga iyo yemani dhulbay isku hayaan sacuudiga iyo gadar iyo imaaraad dhulbay isku hayaan kuwayt iyo ciraaq dhulba isku hayaan maxaa keenay inta qoladan intan laga fujiyo qoladaa lagu daro qoladan in laga fujiyo qoladan lagu daro muhaatan intii israacaysaba israaciyo yacni waa inay jiraan bu'ar boog marka la taabtaba karto oo dadku wixii kaloo dhan ilaabo waa in dadkani weligood kala laalaado maxaa keenay in kurdiga shan meelood loo qaybiyo waxay yidhaahdaan waa marketkay ku iibsamaan suuqa hubka iyo warshadaha hubku haddaan dunidu isdilayn oo ishaysan dee warshado dhan baa xidhmaya ragga hubka dunida soo saara hadday yidhaahdaan dunidu nabad ha noqoto soo warshadahooda xidhmi maayaan waa inuu suuqani weligii furaadaa warkoo kooban waxaan leenahay burbur aada u tiro badan baa muslimiinta haysta natiijadanna ilaahay wuu u sheegay maaha natiijo qarsoonayd oo la leeyahay ma ogidin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wa atiicu llaha wa atiicu rasuul wlaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum in allaha maa wasbiruu ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waar alliya rasuul adeeca jidkaasaa idin wada qaadaya dhammaantiin ha isqabsanina baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo haddii isqabsiga iyo muranku bataan maxaa natiijadu tahy laba shay natiijadu waxa weeyaan fashal fashalku waa dacfi tamar dari iyo dowladnimadii noo tagta baa la yidhi watadhab riixukum waa qaacida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay aynu ogeyn markaynu isgallo ee isdillo ee isku burburo natiijada soo baxaysaa inay noqonayso inaynu tamar darrayno oo nina keliguu hadhow cadowga iska celin kari waayo iyo inay ay dowladnimadeennu tagto ilaahay isagoo ina xasuusinaya buu wuxuu yidhi wasbiruu in allaha maca saabiriin wada joogu bini aadam haddaad isu keento xagtin iyo xorguf lagama waayo bini aadamku bositive iyo negatifeba wuu leeyahy isu imaatinkiisa bositive badan wanaag tiro badan baa ku jira isu imaatinkiisa laakiin waa basharoo xagxagashadiisa iyo xorguftiisana wuu wataa dabeetana ilaahay wuxuu ina leeyahy wasbiruu in allaha maca saabiriin war sabra xoogaaga xuurgufteeda dhex martiya waxa kan dulqaad iyo sabir iyo waayeelnimo muujiya waayo ina allaha maca saabiriin ilaahay wuxuu la jiraa kuwa sabra taariikhdii dadkii horena ilaahay wuu inooga warramay tafaruqa ku dhacay iyo aakhirana inaanay liibaanaynin kuwa noocaa sameeya walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaab cadiim baa ilahay yidhi war ha la mid noqonina sidii kuwii kala tegay ee iskhilaafay iyagoo bayinadiiyo ilaahay kitaabkiisii u ag yaallo soo lama mid nihin iyadoo ilaahay kitaabkiisii yaallo oo sunnadii nabi maxamed taallo oo wixii wanaag sheegayo oo dhammi yaalliin baynu isdilloo kala tagnoo tafaraaruqnay ilaahay wuxuu yidhi kuwii sidaa yeele hore wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin filqankan iyo isdilkan iyo kala taggani adduunkana waxaad ku leedahay fashal iyo dowladnimo la-aan dacfi aakhirana waxaad ku leedahay baa la yidhi cadaab weyn labada meelood midnaba badbaadi maysi marka ayuha ikhwa su-aashu waxay ka taagan tahay sidee baa loo midayn karaa dadka muslimiinta ah sidee baa loo ilaalin karaa kadibna midnimadooda tajaarib waaweyn baa ka fakaraysaan kuwa yaryare hadday suurtoobi waayaan kuwa waaweynu suurtoobi maayaan haddaynu awoodi kari weyno inaynu masaajid wada lahaano ilaahay ugu tukanno hal masaajid inaynu wada maamulanno soomaaliya markaynu joognay masaajidda dee rag baa dhistay oo lahaayo waqfi ka dhigtay cidiba kuma qabsan jirin halkan markaynu in yar isku darsannay masaajid yeelannay waxay noqotay inaynu dacalka iska la haddaynu jaaliyad yari wada yeelan kari weyno n g o wada yeelan kari weyno ma waxay idinla tahay inaad dawlad wada yeelan karaysaan ama waa wax ka weyn wada yeelan karaysaan ama ummad islaamiya isu iman karayso waxani waa dhaqan iyo tarbiyo haddaad kan hoose garanayso kor baad u kici kartaa markaa laakiin haddaad salka ka burbursan tahay haddaynan shaahaba wada cabbi karin oo laba maqaaxiyood kalena isay dawlad inooga dhaxaynaysaa waa waxaan caqliga gelin baad ka warramaysaa waxaynu u baahanay marka inaynu dib u noqonnoo ah taariikhda inaynu fahmno waxay idhahdaan suquutu duwal burburka dunida soo mara duwalku waa markay dadkeedu iskhilaafaan cadow sare way adagtay inuu dawlad jabiyo wuxuunbuu cadow sare dawlad jabiyaayo dad wada socda markay iyagu gudahooda ka burbursan yihiin waxaynu u baahanay inaynu fahamno midnimadu inay tahay waajib sharci oo diineedoo layna faray ilaahayna faray rasuulkiisiinayna faray qur-aan iyo xadiidka ku soo aroorayna uu tiro badan yahay inaynu fahamno waajib caqliya inay tahay caqliga saliimkii waxa uu tilmaamayo ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamay inay kala tegsan yihiin dalika biannahum qowmun laa yacqiluun baa ilahay yidhi waa duul aan caqli lahayn baa la sharci ka kaalaya midnimadu inay macno samaynayso caqligaa yaqaana maxaa jira markaa sidee baa midnimo loo abuuri karaa mashir baa lagu abuuri karaa ma kanbaa lagu maxaa lagu abuuri karaa waxaynu u baahanay kow baynu leenay inaynu wacyiga ah faafinno midnimadu inay qiimo xadaariyo islaamiyato oo diintu ina fartay inaynu wada fahamno oo qur-aan iyo sunno aada u badani kusoo arooreen waa wada qaybsantiin baa laga yaabaa iyadoo wadaadidin wacdiyaya inta goore uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican ama walaa tafaraquu laydini wa haysaan laakiin idinma marta de waxaynu u baahannahay marka inaynu fahamno kow midnimadu inay qiimo samaynayso inaynu fahamno fi shariica waxaa jira mas'ale la ydhaha alwalaa walbaraa alwalaa yaa mudan hiilkaaga yaad la koox tahay yaadse beri ka noqonaysaa waa masale sharciya ma reerkaagunbaa isku walaa tihiin ma jamaacada yaraad ka tirsantabaa isku walaa tihiin ma kooxda yaraa isku fikradda tiin baa isku walaa tihiin ma gobolka yaraa aad degantahay baa isku walaa tihiin maya sharcigu ka kuma xidhin alwalaa lishariica waxaa la yidhi waxaa isku koox tihiin mu'miniinta iyo mutaqiinta iyo kuwa ilaahay rumeeyey waxaa laynaa baray yaad baraagaaga ka qaadanaysa yaad ka durkaysaa yaad ka dheeraanaysaa ayuha ikhwa in badan baa maqasheen iyadoo culammadu axaadiis ay akhrinayaan nebigu oo yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim dadka mu'miniinta ay kalgacalkooda iyo isjacaylkooda iyo isu naxariiskooda waa sida jidh qura baa la yidhi waa warkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidhka waxaa caadiya gobol ka mida ah hadduu ku xanuuno jidhka o dhami wuu bukoodaa waa isku xanuun hadday cididu ku xanuunto iyo haduu wadnuu ku xanuuno siba kaarku ku wada qabanaya neerfayaasha dareenku isku sibay u qaadaan ma yidhaahdaan halkani qiimo badan male isaga waxba ha u xanuunsana waa faryare waxba badan ha dareemin maskaxdu ma taqaano ama waa kaliye xoog u dareen ma taqaano meel kastoo nabar kaaga dhaco isku sibaad u dareemaysaa waxa la rabaa dadka mu'miniinta ahi mid kuu dhow mid kaa dheer mid kula gobola mid kaa gobola inaad isku si dhibtooda u dareentid waxaa qur-aanku tilmaamaya inama almu'minuuna ikhwa walaal walaalku muxuu dalka kaga dadka kale kaga gadisan yihi hooyada iyo aabbaha kay dhaleen muxuu dadka kaga gadisay yihi hooyadaa iyo kay dhaleen waa qofka waxelkiisa iyo magaciisa iyo maamuuskiisa iyo hantidiisuna ku farax geliyaan dhibtiisa iyo kaarkiisa iyo mashkiladiisa iyo xanuunkiisuna ay ku kaariyaan oo ku dhibgeliyaan yacni labada dhinacba dareenkaaga cawaatiftaadu way la jirtaa hadduu dhibaatoodana waa dareemaysaa hadduu waxelana waa dareemaysaa mu'minkaa lagu yidhi baa caynkaasiya ah. idan ayuha alikhwa waxaynu u baahannahay cumuuman inaynu fahamno qaacidadaasi aa dadka mu'miniinta iyo walaagood iyo waraagooda wuxuu yahay waxaan kaloo jecelayana inaan mid idin tilmaamo islaamku sharci ahaan wuxuu ina faray inaynu dawlad qura wada noqono muslim oo dhan dawla waaxida inuu noqdo sharci ahaan waxaa layna faray hal qaanuunoo qura inaynu yeelanno inagoo kii wada haysana maanta maalan yurub waxay aragtay caalamkan cusub inaanay loolami karin iyadoo konton konton milyan iyo soddon soddon milyan u kala joogta marka waxay go-aansadeen yurub afar boqol iyo kontonkeeda milyan ba in la isku daro si bal ay loolanka dunida uga qaybgeli karto laakiin waa afar boqol iyo konton milyan oo af kala luqa ah oo kala diima ah oo kala culjar ah oo kala sharciya dabeetana waxay u samaysteen baarlamaano iyo wax tiro badan oo shuruucdah laysku dhaweeyo sharciga waxaa ha la mideeyo sharciga waxaa ha la mideeyo shuruucda marka la mideeyo waxaa midoobaya wixii ka dhalanayay kumaankum khabiir baa meel fadhiyo intaa wada wadan walba in sharcigiisi dib loogu noqdo la waafajiyo ka eu-ga innaga rabu samaawaat baa mid inoo soo dejiyey dhammaanteenina mideeyey yacni waxyaabaha ugu fududee lagu midoobo rabu samaawaat baa soo dejiyey midaynu ku wada midoobi karno waxaan leenahay waxyaabaha midnimada ilaaliya ee koowaad waxaa ka mid ah bacda alcaqiida oo midnimadu waxay yidhaahdaan ummaddu mar kastoo ay homogeneous group tahay homogeneouska waa maxay bulshadu mar kastoo ay isu eeg tahayba waa mar kastoo uu sii bato yani mar isku afkaar isku aragti isku waxwadaagto xooggeedaa sii bata mar kastoo bulshadu afkaarteedu ay tiro badato kala gedisatana dacfiga iyo khalalka ku bata saa daraaddeed bay dowladuhu waxay samaysteen wasaarado dhan oo ka shaqeeya inay dadka isku aragti ka dhigto waxbarashadan qasabka ay maxay samaysaa nine years baa la yidhi qof waliba waa qasab inuu waxbarto iskuolkana tago waa in dadkan software softwaresku mida lagu shubo hardware hardwarekee nan kala gedisan ayaa waxaa lagu shubayaa software isku mid a si aad isku si ugu shaqaysaan non years educationkani waa in midab qura dadka la wada siiyo adigu midab quraad leedo diina oo rabbiina wada siiyey kitaab quraa laynoo soo dejiyey qaanuun quraa laynoo soo dejiyey caqiido cibaado waxaasoo dhan baynu wadaagnaa ka mujtamac ahaan waxaynu u baahanayn qadaayaadka u baahan inaynu midnimada lagu ilaaliyo waxa ugu horeeya alcadaala cadaaladdu waa waxa bini aadamka deeqa bini aadamka hantidu ma deeqdo waayo kaad wax siisaa inaad u kordhisa mooyaane ma qanco hantidu ma deeqdo manaasiibtu ma deeqdo bini aadamka waxaa deeqa cadaalad cadaaladu wuxuu dareemaa qofku xuquuqdiisii inaanay ka maqnayn uu helayo cadaaladdu waa shay qiimo islaamku uu ka dhigay inaanad xataa cadaaladda gaal iyo muslim iyo diimaha ma kale leh cadaaladdu waa cadaalad ilahay qur-aanka wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaءa lilah walow calى anfusikum aw lwaalidayn walaqrabiin in yakun haniyan aw faqiira fallahu wlaa bihima falaa tattabicu lhawa an tacdiluu ilahay wuxuu leehay subxaana wa tacala war dadka iimaanka laga helayow kunuu qawaamiina bilqist cadaaladda ku kaca ilaahay dartii u markhaati fura xataa naftaada iyo waalidkaa hadduu yiya kuwa kuu qaraabo dhow aayadatan aabbayaashoodii horaa ku qortay harvard university jaamacaddan ugu weyn maraykanka kuliyat alqanuun waa cinwaanka ku yaala dadkan dambe inaanay qur-aan ahayn baa laga yaabaa inay rumaysanayn laakiin aayaddan bay cinwaan uga dhigeen qoladii hore waa labelka jaamacaddaas eh, qaanuunkeeda kuliyat alqanuun aayaddan baa label u ah ilaahay baa ina siiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ina le walaa yajrimanakum shana'aanu an saduukum can lmasjid alxaraami an tactaduu watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan ilaahay baa wuxuu leeyahay saxaabadii maka laga saaray ee la garaacay ee la firdhiyaa ilaahay la hadlaya rabbi wuxuu leeyahy yay idinku kallifin in masaajidka laydiin diiday masjidulxaraam in laydinka saaro laydiin diiday inay xadgudubtaan yo idinku kallifin baa ilaahay leeyahy iyaba waa kuwii inugu xadgudbay adna markaaga daadka raacsi haddaad jaanis haysataa ma aha shareecada islaamiga walidalik baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala cadaalad sameeya laa yajrimanakum shana'anu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa nin soomaaliyeed oo gabyayoo reerkooda mala wax ka sheeganayay duqaydii maamulka u haysay baa wuxuu tilmaamayaa rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaacya buu yidhi yacnii ragga waxaa uruuriyaa buu leeyay waa cadaalad koo waxayn leenahay haddaad rabto midnimo aad ka fakerayso intaanad midnimada ka fakerin iyo ilaalinteeda waxaad ka fakertaa cadaalad inaad samayso laba inaad naxariis ku darto haddaad naxariisan kari weydo dadka ma wada noolaan karaan dadku qaanuun qura kuma wada noolaado inuu isu naxariisto iscafiyo isu tasaamuxo walidalika ilaahay markuu sifeynayay saxaabadii nebi maxamed waxaa ilaahay ku tilmaamaya muxamadun rasuulu llah waladiina macah ilahay muxuu ku sheegay ashidaaun cala lkufaari ruxamaun baynahum taraahum ruqacan sujada saddex sifaa ilaahay ku sheegay cadowgooda iyo gaalka waa kuwa iska celiyo ku adag dadka mu'miniintana waa kuwa u naxariista baa ilahay yidhi rabbigoodna waa kuwa u cibaado badan saddex sifaa la tilmaamay mid rabbigood bay kula dhaqmaan midna basharka rabbigood waxay kula dhaqmaan inay cibaadadiisa badsadaan oo habeenkii iyo maalintiiba sar joogaan oo tukanayaan basharkana kooxna inay iska dhiciyaan kooxna inay u naxariistaan kooxda gaalada ay kasoo horjeedaan inayn iska dhiciyaan kooxda mu'miniintaana inay u naxariistaan qodobka labaadee keena inay midnima ilaashanto waa in dadku dareemaa mujtamacu waa inuu dareemaa maamulkan inuu isagu leeyahy kaasina wuxuu ku iman karaa markuu dareemayo inay shuuro xaqiiqiya jirto wadatashi xaqiiqiya inay jirto hadday maalinba intay kooxee albaab meel ku xidhato ay soo baxdo tidhahdo annagaana madaxweynihiiya annagaana wasiiradiiya intaana annagaa doornay kalena waa qasab midnimada kasoo horjeedaan haddaan raac weydaan waar waxna weydiisaan bay ahayd horta intaanan kasoo horjeesanin maaha ummad saa shaqayn kartaa ma jirto yaa midnimo yaa wax la weydiinaya dadka barh baa waxay is leeyihin inta caqliga badan iyo culammada iyo intaasoo qodhaa wax la weydiinaya maya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal galay oo dagaalkii saxaabadu ay sababeen sababtii lagu jabay iyagu ay lahaayeen oo la jabiyey oo raggii jabay uu intuu goobtii ka cararay oradkii badh uu magaalada madiine ku galay waa ghaswat uxud ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey qur-aanka maxaa lagu tilmaamayaa marka hore tashi buu nebiga la galay nebiga taladiisu waxay ahayd in madiine la joogo calayhi salaatu wasalaam mayee taladii waxay u badiyeen dadku in laga hortago gaalada oo aan madiine la joogin meeshii markii la yimina qaabkii uu nebigu dagaalka u galay niman baa mooday in la guulaysto kasoo daadegay buurtii ay ilaalinayeen dabeetana gaaladii way dabamartay se waa la jebiyey muslimiintii markii la jebiyeyna rag baa jabay oo rag badan waa la laayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabaraa lagala daalay god buu ku dhacay adeerkii aba la cunay inta la dilay oo tamthiil lagu sameeyey la googooya beerkiisa lala baxay saxaabadii barh badan baa cararay toddobaatanaayaa dhintay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey tilmaamaya mas'alada wadatashigu halka ay diinta kaga jirto ilahay wuxuu leeyay fa bima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan halida lqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastaqfir lahum washaawirhum fi lamr ilaahay naxariis xaggiisa ka timuunbaa dadka ugu naxariisataaba rabbi leeyi haddaad mid dabeecad xuno aad adag ahaan lahayd oo qalbi engegan dadku waa kaa carari lahaabaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala ee way gafeen saxaabadan iyo iska cafi ilaahayna dembi dhaaf weydii arrinkana kala tasha baa ilaahay leeyahay nebi maxamed cidna kama caqli badnayn oo rabbi baaba doortay waxyaana ku soo degayo samada uga imanayay oo ilaahay baa la hadlayay oo jibriil usoo dirayay haddana iyadoo intaasoo dhami jirtaa ilaahay wuxuu yidhi dadka la tasho washaawirhum fi amri baa ilaahay yidhi taa macnaheedu waxay keenaysaa ninkan taladiisa beri hore lagu jabaiyo waa liitaa iyo waa kan ma dhacayso ummadu waa inay tala wadaag lahaataa dadku inta aanad ku qancin in dadku wax kula ley waayo qof baad rabtaa inaad masiirkiisa ka taliso noloshiisii oo dhan inaad ka taliso waxbana kaagama ogoli waanaan kuu talinayaa ma jirto caalam alislaami intuu cadaaladda ka fogayay markaas inta wuu garan la-yay wadatashiga guulaysan maayo waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamuu salaata waamruhum shuuraa baynahum wa mima rasaqnaahum yunfiquun ilaahay sadaqaadkii ama zakadii iyo wixii lamid iyo salaada dhexdeedii buu wada tashiga geliyay waxaa la yidhi muuminiinta rabbi aqbashay waa kuwa salaada ooga ee arrinkoodu wada taasho ku socdo ee zaka bixiyaa la yidhi yacni zaka iyo salaad dhexdeed baa la dejiyey inta cidi rabto inay dadka afduubto walow kitaaba la sidni dad isu keeni kari maysid bini aadamku wuxuu leeyahay in la wada tashado waa waxaa midnimada ku timaado midnimada waxa lagu ilaaliya waxaa ka mid a xusni اlkhuluq bulshadan in la baro dhaqanka fiican dhaqanka fiican waa maxay diintu waxay ina faraysaa bulshada qaabka loo tababaray loo tareengareeya wuxuu ka qayb qaataa dadku inuu wada noolaado iyo inuu kala durko wadanadan aad joogtaan waa aragteen sanawaadkaa sagaalkii aynu nidhi waxaa lagu dhigtaa iskuol qasaba dadkan waxaa la baraa how to behave waxay leeyihin science maaha waxaa la barayaa iyo cilmi ba waxaa la baraya waxa weeyaan dadkan siduu ula noolaan lahaa qofka wax kuu qabta thankisidhe nitac yani waxa la baray qofka kan eray fiican inuu bulshada ku isticmaalo walow hadhow waa gaale is xantaan ama iscaayaan ama xagga damba wax iska sheegaan laakiin markay wada joogaan war fiican bay yidhahdaan qur-aanku wuxuu ina barayay sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqiyaadka fiican oo dhan inaynu ku dhaqanno waayo mujtamac cafini dad colo midba mid farta ku godayo dhaqanka soomaaliga waxaa ka mid ah hadduu xataa toos ku caayi kari waayo ku isku dayaya inuu kugu jareexeeyo waan yaro jareexeeyey buu ka odhanaya ku raba inuu kugu mudo waa dhaqan xumo yacni waxay ahayd qofkan inaad soo dhawayso inuu noqdo asalka diintu waxayna baraysaa salaamatu sadr laabxaadhni carab fiicni alxubu walithaar markuu hindhiso inaad u alxamdu lilah yidhaahdo inaad tashmiit alcaatis markuu bukoodo inaad soo booqato ka dhinta inaad mayd ka raacdo hadiyaadka inay isa siisaan waxaan maxaa loo jideeyey waxani waa waxa midnimada keena laakiin nin waliba intuu khudbad qabsado hadduu reerka kale ku mudo u yidhaahdo waxaasi socon maayo qolaa waxaa sheeg sheegaysay saasi socon mayso sidaa laguma midoobo yani hadal laysku mudo reer lagu mudo group lagu mudo koox lagu mudo oo caynkaas ma keenayso ma raba inaad midoodo asalku wuxuu yahay shareecada islaamiga ahi carabka qofka muslimka inuu dhowrsanaado dadkana war fiican inuu kula dhaqmo xagtintana inuu joojiyo haddii la xagtana inuu isku dayo inuu cafiyo waa akhlaaqiyaadkaa keena in la midoobo waxa keena baan leenahay in la midoobo nidaamka dadku uu ku dhaqmayaa inuu noqdo nidaam mulaa'im u ah u cuntama andimada basharku uu dhigto nidaam kastoo bini aadamku uu dhigto positive iyo negative ba wuu leeyahay laakiin waa sida loo isticmaalo e waa in laysku dayaa wuxuu inuu noqdo wax mulaa'im bashariyada u noqon kara dib baan ugu soo noqon masalada haddaynu u baahno waxyaabaha midnimada ilaaliya waxaa ka mid a ah in dadku aqbalo xiwaarka iyo wada hadalka haddiiba muran yimaado haddiiba wax la ysku qabto haddiiba wax dhaco in laga wada hadli kara in la aqbalo oo basharku nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilahay gaalo aan ilaahayba rumaysnayn ayaa la leeyahay la hadal oo la dood jidaal muran la gal xiwaar la gal dhegayso gaala u imanayso war aan la aqbali karin ku akhriyaysay markaasuu la faraqta minha ya abalwaliid isagoo kunayadiisa ugu yeedh ma dhamaysatay hadalkii xataa aanu lahayn war ama waxaad ku hadlaysaa wax maahe isagoo qurun ku hadlayuu nebi maxamed ka guray ilan waa talada intuu garanayay kadib uu u sheegay wixii xaqa uu arkayay ama xaqii kusoo degay waxaan leenaha ayuha alikhwa waxaynu bulshada ilaalin karaa waa waxyaabahaasi aynu soo tilmaamnay oo ah isu imaatinku inuu ku dhisan yahay wax lagu wada noolaan karo lagu wada joogi karo oo cadaalad leh oo shuuro iyo tala wadaag leh oo akhlaaq iyo dhaqan fiican leh oo xiwaar iyo wada hadal iyo wada tashi leh waxaa marka la helo waxaa dhici karta in dadku midoobo taa macnaheedu maaha in dadku malaa'ig noqonayo aan muraniman karin ama aan laysqaban karin ama kanna waxaynu u baahanay inaynu fahamno war haddiiba muran dhaco see loo xallilaa ma halkuu gabyaagii soomaaliyeed sheegayeyba waxaa daawo looga dhigay sow dil iyo caydh maaha buu yidhi yacni inaynu u aragno uun haddaynu isqabanno warankaygii mee inaad tidhaahdo mise qaab kaleo wax loo xallila baa jira shareecada islaamiga waxayna bartay three ways saddex sababood saddex qaab oo reconciliationka bini aadamka loo sameeyo dadka heshiisiintiisa loo sameeyo oo haddiiba jamaacadii muslimiinta ahayd ama ummadii muslimiinta ahayd muranu ka dhex dhaco maxaa xal ah muranka haddaynu isku mari weyno waa laba saddex mid un bay culammadu yidhaahdaan inaynu qaadano ariiqi alcafwi walmusaamaxa inaynu iscafino oo cidi soomaalidu waxay ku maamahaan haddaan la kala roonaan roobmadaa ah bay yidhaahdaan yani waxay uga jeedaan labaduba wasla dhintaan cafigu qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya bini aadam wax lagu sameeyo dil baa ugu badan faman cufiya lahu min akhiihi shay-un baa ilahay yidhi faitibaacun bilmacruuf faman cufiya lahu min akhiih waa ninkii wax dilay baa la yidhi ninkii loo cafiyo dhiiggii walaalkii wax ka mid ah intuu wax dilaabaad cafin kartaa iska sii dayn kartaa haddaad dil cafiyi karto wax ka sokeeyana waad cafiyi kartaa haddaad dil cafiyi karto wax ka sokeeyana waad cafiyi kartaa walidalik ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf oo reerkoodii kala lumay isagaa god lagu riday walaalkiisii weynaabaa iska tegay odagiibaa indhabeelay koox kalaa meel ka dhacday reerkaa wuxuu ku ururiyey laba sababood oo qudha cifatu lisaan bay yidhaahdaan carabkiisa uu ilaaliyey oo iyagoo hadal ku mudmudayo leh in yasriq faqad saraqa lahu ahun min walaalkii walaalkiibaa hore tuugu ahaan jiray bay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi hoos buu u qarsaday yuusuf naftiisu ku qariyo muu muu caddaysan hoos buu naftiisa wuxuu ka yidhi idinkaa ka shar badan nimankii godka ku riday ba haddana kule tuug baad ahaan jirtay iyo waan garanaynin wuu awoodi karaya madaxweynu ahaayenu idhaa la xidhxidho kuwan iyo inuu erayo adagba ku yidhaahdo ee xataa wuxuu ka ilaaliyay erayo adag waayo wuxuu rabay reerkan si uu midan kari lahaa idan cifatu lisaan carabkiisa uu ilaaliyey iyo alcaf isagoo dhaafay laa tahriba calaykum اlyowm ayuu ku ururiyey idan kow reconciliationka ummaddu haddii muranku uu ka dhex dhaco waxaa lagu ururiyaa waa in cafwi la helo iyo musaamaxa ka labaad ee dadka lagu ururiyaa wuxuu yahay in la helo almusaalaxa waltanaasul inay dadku aqbali karaan maslaxadda sare ee weyn ilaalinteed daraaddeed in laysu tanaasulo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wiilashu awowga u ahaa mid ka mida buu wuxuu yidhi ina ibnii haada sayid inankayga kari waa sayid siyaada baa la siiyey siyaadada muxuu ku helay wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa gacantiisa wuxuu ku islaaxinayaa laba ummadood oo waaweynoo ummadayda ka mid ah alxasan ibnu alcaliy muxuu sameeyey khilaafadii dagaalkii markuu dhacey murankeedii batay wuxuu aqbalay inuu tanaasulo war mucaawiya waxaad doonaysaa soo madaxnimo ma aha adaan kaaga tanaasulay umamku waxay isku qabtaan musaalaxa iyo tanaazul labadaba oo la samayn kara inuu qofku kaba wada tanaasulo iyo musaalaxa in la sameeyo oo kana wax ka dhakaco kana wax ka kaco oo meel dhexal la ysugu yimaado iyana waa baab kale baab almusaalaxa walislaax bayna annaas waa baab labaad oo ku saabsiisan qaabka ay dadku u heshiiyaan baabka saddexaad ee ilaalinta midnimada ummadda lagu ilaalin karaa waa almuxaakama aw altaxkiim bini aadamku weligii ma kala laalaadayo waa in loo garnaqaayo o la kala gooyaa fi shariica aslan culamadu waxay yidhahdaan qaadiga markay cidiisula timaado waxa fiican inuu cid u diro o yidhahdo bal horta musalxama laga dhex raadin karaa waayo waxay yidhahdaan qadaagu nooc min al alixam buu keenaa si qalbigooduna uu saba dadka haddii la heshiisiiyo inta gorgortabaan qofba wax ka tanaasula heshiiyaan xataa xagxagashadii laabtu way ka ba'daa laakiin hadday taasi dhici weydo shareecadu waxay noo ogoshahay in dadka la kala xukumo oo inta la kala xukumo xukumka macnihiisu waxa weeyaan dadku inaanu weligii kala laalaadin xukumku mar walba xaq ma sheego laakiin taa ogsanow dadka barh baa waa laga waxay dhahdeen waa la xukumay laakiin yeeli mayno cadaalad maaha war waxa caynkaa la ydhahdaa ma jirto dadka uu xukumaya inay cadaalad ku xukumaan baa saaran laakiin nidaamka qadaa'iga wax loo xukumaa ijraa'aat buu maraa ijraa'aadkaa hadduu maro waa lagugu fulinayaa nebi maxamed baa wuxuu ku leeyahay saxaabadiisii waar waxaa laga yaabaa inaad kaysii keentaanoo lacalla bacdukum alxanu min bacdin buu nebigu yidhi waxaa la arkaa badhkiin badh inuu ka carab ka aftahansan ka hadal yaqaansan ka sheegan ogyay adigoo xaq alaad markhaatiba waayi kartaa maxaa kuu soo hadhay inuu dhaarto waaba faasiqoo weliya biluu maray maxaa tala ah way go'day xaqaaga aakhira mooyaane halkan wax dambe kuma yaalin yani qadaagu waa nidaam ah dadku iyo weligiisa sudhnaanin buu qadaagu asliyan ku salaysanyah nacam cadaalad buu ku salaysanya waan ka warramay laakiin asliyan wuxuu ku salaysan yahay dadku weligii inaanu isa sudhnaanina in la kala reebo inay qadiyadu yeelato meel ay ku intahowdo iscafiyi mayno oo heshiin mayno oona la kala xukumi maayo macnaheedu waa maxay markaa de waa no way dee taasi ma dhici karto bini aadamku qaab uu wada noolaan karo walidalik muxaakamadu gebigeedba waxay u baahan tahay inaynu marjaca isku waafaqsannahay oo marjaca maxaynu isku waafaqaynaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآkhir dalika khayr wa axsanu ta'wiila ilahay wuxuu yidhi war kuwa iimaanka laga helayo alla iyo rasuulkii ateeca iyo ulil amriga madaxda laakiin haddiiba aa murantaan maca madaxdaad la muranta waad qanci weyday maxaa xal ah فإن tanaasactum في shayin faruduuhu ila allahi warasuul baa la yidhi wixii murana ilaah iyo rasuulkii u celiya marjac ha jiro mar kastaba dadku uu ku kala bixi karo oo ah shareecada islaamiga hal xabaan iyana idin xasuusinayaanoo kale shareecadu waxyaabay qirtee lagu kala baxo markaa waxaa ka mid ah matafaqa calayhi nnaas aan shareeca ka horjeedin maalan masaajidkan aynu joogno ama halkan aynu joogno laayaxa yar baa u qoran oo nidaamiya waad ku qasbantahay laayaxadan mar haddii loo dejiyay iyadaa lagu kala baxaya dadku waxay isku itifaaqaan nidaam dowladeed ha noqdo mid ka sokeeya ha noqdo heshiis ha noqdo tijaaro ha noqoto shirkad wax u dejisan ha noqoto bini aadamku wuxuu dhigta almuslimuuna calaa shuruutihim buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soomaalidu ma aqbasho waxa yaalla in la eego odayaal baa loo saara caqligooda ku xukumo ma soconayso dadku way maraajic jiraan waynu jiraa wax loo noqonayo marka la kala garamayo waxa loo noqonayo waa in laysku waafaqsan yahi matalan ummadda waddan wada leh ee dowlad ka wada tirsani qaanuunka waddanka yaalba isku waafaqsanyaen in loo noqdo ee lama odhanayo qaanuun yaalla waddan kaleh lagu kala xukumo kanbaa lagu xukumaya kanbaa marjac u ah muslimka maxaa marjac u ah waxaa marjac u ah kow kitaab alle iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laba wixii ay dhigtaan aan labadaa ka soo horjeedin almuslimuuna calaa shuruuihim waa in kaa lagu kala saaraa ka labaad waa inay dadka kala saarayaana noqdaan dad ahlu hiqa ah oo waa maxay ahlu lcilmi wataqwa dad aan eex iyo caqli xumo lagu tuhmay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun walow raduuhu ila rasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum ilahay wuxuu leeyahay hadday u celiyaan rasuulka iyo ulil amriga waxaa garan lahaa arrinka kan kuwa istinbaadka sameyn karaya yacni dadka ahlu caqliga ah waa inay noqdaan dadka dadka kala saaraya ayuha alikhwa sida sax markaa waxay tahy usuusha lagu midoobaya marka hore midnimada mabda-eedu ku dhismayaa waa inay noqotaa usuul saxa waan gudaheeda ku wadan wixii burburin lahaa waa inay usuushii islaamka noqotaa waa inuu xaqa noqdaa waxaynu ku midoobaynaa waa inaynu garanaa dadka laleeyahay midooba inuu mu'min oo dhan yahay caqiidadaas waa inay naga dhaadhacdaa caqiido u baahan inaynu caruurta ku tarbiyayno ku korno ku weynaano ayan kaanat qabiilatuha aw jinsiyatuh waa muslim dadka muslimiinta markaa waxaa habboon intii la uruurin karo in la uruuriyo ma ahayn xuduuddii isticmaalka oo la eego waa khata cadiima xuduuddan isticmaaligii waa khata cadiima laakiin dee ma riyoon karno mar qura dad aan stabiskeedii la qaadin cirka kama wada midayn karayno waxaynu u baahanay waxaynu ku midaysanayna waynu noqdaa mabda'a si rabbi subxaana wa tacaala uu keenay waa inaynu dadka ku baraarujinaa midnimadu qiimahay diinta ku leedahay iyo tafaraaruqu qiimuhu diinta ku leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala beder oo ay muslimiintu guulaysteen oo meel sare marayaan ayaa muran yari ka dhex dhacay suuradda qur-aanka ee ilaahay soo dejiyey beder ka warramaysa suuratu lanfaal waxay guul lahaayeen oo dhan lama tilmaamin horta murankoodaa la tilmaamay yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu murankoodaa laga warramay oo la yidhi faaslixuu daata baynakum fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum waa garannaa isqabsiga iyo muranku inuu khatar yahay waa tarbiyo u baahan in dadka lagu rabeeyo inagu waxaynu ka fakarnaa ugu horeeya waxa weeyaan waa laga gardaranya wuu gardaranya halagu kala tago arrinkeenu halkaas ka bilaabma waa laiga gardaranya markaa wuxuu waa inay burburaan usluub kale miyaanu jirin haddii aynu qaadano mabaadi'da inaynu midownay xagxagashada akhlaaqigeena aynu ka ilaalino oo ah dhaqankaa islaamiga fiican ee aan qofna mudaynin qofna ku gardaroonayn ku dhaqanno iyana waa wax isu soo dhaweynaya dadkaoo isu laabxaadhaya waa wax dadka isu dhaweynaya oo isu laab xaadhaya qodobka saddexaad aan ka hadlayna wuxuu yehaysnaa haddiiba muranku uu dhaco asaaliibta wax loo xallilo waa inaynu marraa waa inaynan xoog ku xallilin innaga warkeenoo dhame waxa weeyaan waynu isqabannay soo waa murannay ma aha ama waan ku muquunin ama waad imuquuninaysaa tala kale ma taallo xoog inaynu isku muquunino mooyaane tala kale ma taallo qofka muslimkaa waxaa layna baray dilkiisu inaanu bannaanayn dilkiisu inaanu wax fudud ahayn dunuubta ugu waaweyn ee muslim gala inay ka mid tahay sidaa awgeed waxaan jeclahay warkaba inaan koobo wax la qaadan karo uu noqdo usuushii midnimadu waa qorantay usuusha tafaraaruqana qur-aankaa ka warramay maalan fii suurati alxujaraat saddex iyo toban shay oo tafaraaruq tafaraaruqeena ilaahay suurad qura ku wada tilmaama saddex iyo toban shay oo dadka kale kaxayn karaa fii suura waaxida ilaahay ku tilmaama idan haddaynu qur-aanka akhrino waxa furqada keenaa wuu ku yaallaa haddaynu akhrino waxa midnimada keena ee caqiidaa ee walaa ee sharciya ee akhlaaqiyaad ee waa ku yaala ee nidaam ee dowladnimo ah haddaynu eegno mushkilaadkiiyo sida loo xalilaa wuu ku yaallaa waxa inaga maqani waa maxay waa inaynu isku rabayno ku tarbiyowno ku dhaqanno xagga sarena waxba ha eegin siiba qoladiinan yurub joogta yacni tusaalahan bixiyo waxaa ka mid a ah yurub iyo north america haddii adigoo waxaad cunto haysta waa nina beriskaagu kaaga xidhnay ama xoogsan kara ama dowladdu ku siinayso oo nabad haysta oo guri aad degta haysta oo noloshaadii oo dhan ay inteeda badani secure tahay haddaad awoodi kari weydo inaad walaalkaa kaleo muslima jaaliyad la yeelato ama masaajid la yeelato oo maxaad u canaanaysaa kaan intaaba haysan in isagu beriiska ka dayaya meesha yani wax caqli qallooca idan waxa qalloocani ka xaggaa jooga kama qalloocne inagu inaga qalloocan yahay qaabkaynuu koray oo dhan baa qalloocu ku jira qaabkanaynuu dhaqmayno o dhan baa qalloocu ku jira hadaynu tan ka saarro qallooca masaajidan sii kala guuraya yurub ku yaal ama north america ku yaal ha laga yaaba inaad tidhahdaan soomaaliya kala guurtay gobolla noqotay oo masaajid baad kala raraysaane maxaad gobolka kaga warramaysaa ayuha alikhwa waxaan idin leeyahay dib u fakera baahi cid inooga baahi badani ma jirto inaynu midowno cid inooga baahi badani ma jirto inaynu midowno wadaad iyo wabin ba isku dar waxaynu u baahanay inaynu midowno si dhaba u midowno waxaynu u baahanay usuusha lagu midoobo inaynu raacno waxaynu u baahanay haddaynu muranno sida loo kala baxa inaynu marro wsala allahuma cala nabiyi muxamed wala alihi wasaxbi waslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin